alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamedi wala ali muxamed wasalama tasliima kaiira waxaa jira xadiis yani la weydiiyey oo sharaxu qaraayo oo ku saabsan eh, laa ilaaha ila allahu qofka yidhaahda subaxnimadii oo haddana yidhaahda galabnimadiina laa ilaaha ila allaahu in la yidhaahdo iqrinuu baynahumaa labadooda isku lamaaneeya wa alquu maa baynahumaa wixii dhexdooda ku sugan oo ama laqwi ah ama dembi ana ah, tuura kole sharxyada qaarkood baa qoraaya aana lay su'aalay kulli waan way hore ugama jawaabin khulaasadu waxay tahay xadiiskaasi waa daciif ma sugna waxaana soo wariyey ibnu cadi waxay ka dhigaan culammada qaarkood wax kastoo ibnu cadi la gaar noqdo ama cuqayli la gaar noqdo ama daylami musnadulfirdowska uu la gaar noqdo ama khatiib taariikhda uu la gaar noqdo inay dhammaan wada daciif tahay hadday la infiraadaan haata odhanaayo saaxibu talcati alanwaar wamaa licaqwa cadwa khadwa kir wa musnadi alfirdowsi dacfuhu shuhir kada nawaadiru lusuuli wazidii lilxaakimi taariikha waltajtahidi wuxuu uhi wamaa licaqwa cad yani wixii cuqayli u sugnaaday kitaabkiisa dacafada wacad ibnu cadi u sugnaaday waa ramzi ibnu cadi u sugnaaday kitaabkiisa kaamilka wa khai khatiib u sugnaaday taariikhu baghdaad wa kir ibnu casaakir u sugnaaday wa kirna waa ramzi waxay u tahay ibnu casaakir wa musnad ilfirdowsi dacfuhu shuhir waa daylami kitaabkiisa musnad lfirdows kada nawaadir lusuuli wazidi lilxaakimi ta'riikha waltajtahidi xakiimu tirmidi baa isaguna la mida kitaabkiisa nawaadir lusuul ma aha tirmidigii macruufka ahaa abuu ciise tirmidi saaxibuuljaamici ma aha waa tirmidi kale oo suufi ahaa oo kitaab nawaadir lusuul la yidhaahdo qoray ninkii masaa'isha qaarkood sida khaatimat alawliyaa masalada ku saabsan siday nebiyadu u leeyihiin khaatam lagu khatimay inay awliyaduna u leeyihiin khaatam lagu khatimay waa ninkii masalada noocaasa qabay nin suufiya buu ahaa marka isaguna wuxuu la gaar noqday kitaabkiisa nawaadir usuul dacfi baa lagu aqoonsaday waxaa la mid ah xaakim hadduu taariikhda ku soo wariyo maha xaakim hadduu mustadraga ku soo wariyo maaha mustadragu saxiix iyo daciifba waa leeyihi laakiin saxiixa badan saxiixa ama xasanka ayaa ka fara badan inta daciifka ah marka laakiin hadduu taariikhdiisa uu la gaar noqdo fi taariikh waxay yidhaahdeen calaamad waxay u tahay inuu daciif yahay bay calaamad u tahay waayahay xadiiska sagaaliyo tobnaad can abi hurayrata can inabiy sala allahu aleyh wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey abi hurayra isaguna nebiga uu ka warinaya calayhi asalaatu wasalaam ana rajulan ra'aa kalban yaakulu athara min alcatash anna rajula ninba waa nin ummadihii hore ah oo reer banu israa'iil ah siday markaa ahlucilmiga shuraaxdii ay sheegeen ra'aa kalban wuxuu arkay ey ey buu arkay eygaasoo ya'kulu tharaa cunaya rayska cunaya yacnii meesha qoyanee ciidda ah ee biyaha ay ku daateen ayuu markaa ciidda qoyaanka ah ee rayska ah ayuu cunayaa ee uga dhowaanayaa biyuhu haraadka hayaa siduu u daran yahay daraaddeed min alcadashi ay min ajli alcadash wuxuu markaa rayska la cunayaa haraad daraaddii min ajli alcadash fa akhada arajulu ninkii wuxuu qaatay khufahu ee haraggiisii uu adinka markaa gashanaa ee sharabaadkao kale uga dhignaa yacani waxaa jira hargo markaa addimada loo tolay oo sidii sharabaadda ah oo khufayn la yidhahda khufayn ayaa la yidhahdaa haddii la doonana iyagoo keliyaaba lagu socdaa aan kababa laga dul ilan aan kaba laga dul gashan haddii la doono saasaa lagu socdaa haddii la doonana waxbaa laga dul gashan karaa fa akhada rajulu ninkii wuxuu qaatay khuffahu haraggiisii uu addinka gashanaayey sharabaadkoo kale ahaa fa jacala wuxuu gudagalay yaqrifu lahu inuu u daro eyga lahu ay lilkalbi eyga uu soo daro eyga aawadii bihi ay bilkhufi khufka uu soo daro biyaha yacnii haraggaa uu addinka gashado inuu biyihii u soo daro ayuu gudagalay xataa arwaahu ilaa uu markaa ka yeelay mid haraadkii ka ba'aayo oo oombeelay yacni biyihii ka dhergiyey xataa arwaahu ilaa uu biyihii ka dhergiyeyo uu cokanaysiiyey oo mid biyihii yani markaa ka cokanaaday uu ka yeelo haraadkii ilah uu ka biyey rawiya yani haraadkiibaa ka ba'ay baa loo jeedaayoo biyihii uu ka cokanaaday arwaana waxa hamsada tacdiya loo keena waayah fa shakara allaahu lahu ilaahay waa u shukri naqay waxaa loo jeedaa ficilkaa wanaagsane uu la yimi ee uu naftaa badbaadiyey ayuu ilaahay ku ammaanay abaal wanaagsanna ku siiyey fa adkhalahu aljannata wuxuu geliyey jannada fa'da fa adkhalahu ku jirtaa waa litafsiir waxay fasiraysaa shukrinaqa rabbi u shukrinaqay ayaa wax ka mida la tilmaamaya waxay keensanaysay shukrinaqaas oo ah inuu jannada geliyo inuu jannada geliyo ama haddii lagu fasiro shukrinaqa in laga tilmaamayo inuu ficilkaa ilaahay ku ammaanay waxay noqonaysaa eh, sababiyay noqonaysa oo shukrinaqaasaa keensaday in markii dambena jannada la geliyo xadiiska muslimna waa soo wariyey bukhaari lama gaar noqon xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa noolaha wixii la waraabiyo ama wanaag loo sameeyo kulay ku tahay ey ay ku tahay la waraabiyey in ajar laga helaayo haddii ilaahay dartii loo sameeyo bisharti waa in niyo wanaagsan lagula yimaadaa oo rabbi loogu dhowaanayo sidaas waa in loola yimaada sidaas waa in loola yimaada marka fii kulli kabidin radbatin sadaqa waatii xadiis ay ku soo aroortay beer kasta oo qoyan sadaqaa laga helayaa haddii la waraabiyo ama wax la siiyo marka waxaa laga qaadanayaa ixsaanka xataa loo sameeyo bahalaha loo sameeyo ama eyda loo sameeyo ama noolayaasha kale loo sameeyo in ajar laga heliyo amaa wixii mu'di ah ee la yidhi dila iyada waxay noqonaysaa markaa in la dilo ayay noqonaysaa waa ka duwan yihin eygani maadaama aanu ahayn marka alkalb alcaquur eygii marka waxa weeye wax dhibaataynayey ee boqnogoynaayey ee dadka luraayey mar haddaanu ahayn oo dad cun aanu ahayn ixsaanka loo sameeyo ajar baa laga helaya ama wax kastoo mu'di ah oo dabci ahaantiisa wax u dhiba ama dhibtu ku soo darriday oo noqday markii dambe dad cun noqday iyaga marka waxa waa la dilayaa yacni lama daynayo waxaa laga qaadanayaa xadiiska fawaa'idda laga qaadanaya waxaa ka mida ah camal yar inay dhici karto in jannada lagu galo waayo eygaa u waraabiyu jannada ku gala waxaa kaloo laga qaadanayaa niyada wanaagsani in camalka yar ay weynaynayso wax weyn ka dhigayso waxaa kaloo laga qaadanaya inu ilaahay shukri naqo asmaadiisa waxaa ka mid a ashaakir iyo ashakuur marka rabbi waa shukri naqaa shukri naqana waxaa ka mida yidhahan culammadu in waxa weeye ciddii wanaag la timaada inuu ku ammaano wanaaggaas mar labaadkana camal yar inuu ku bixiyo thawaab weyn inuu ku bixiyo iyo ajar weyn shukri naqa ilaahay shukri naqayo ayay markaa ka mid waxaa ka mid a ah shukrinaqa uu ilaahay shukri naqaayo qofkii inuu tawfiiqda u siyaadiyo waladiina ihtadow zaadahum huda kuwii hanuunoo hanuunka iska doondoonay ilaahay hanuun buu u siyaadiyaa marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ruuxu isagoo taacaadkii iyo wanaaggii iyo qur'aan akhriskii iyo cibaadadii iyo salaadii la imanaya hadduu haddana marka waxa waayo macaankii cibaadada hadduu waayo falyatahim nafsah naftiisa ha tuhmaysto waayo ilahay waa shakuur waana shaakir ya hadduu waxa weeye cibaadada sidii wanaagsaneed ula imanayo waxa markaa la siin lahaa zaadahum hudan marka waxa weeye dhadhan baa iyo macaan baa cibaadada loogu yeeli lahaa marka naftiisa ha tafniidoo dib ha ugu noqdo ya waxa markaa macaankaasi u maqnaaday cillo xaggiisa ka jirta daraaddeed inay tahay bay culammadu markaa tilmaameen waa yahay bacdi culamada kamid waxay u deliishadeen eyga in loo soo daray khufka biyaha loo soo daray inaan eyga cayntiisu nijaaso ahayn madaahibtaa dee ku kala duwanoo madaahibta qaarkood waxay qabaan jumhuurka culamadu badanku oo shaaficiyaduba ka mid tahay inay eyga cayntiisu nijaaso tahay dhareerkiisu inuu nijaas yahay waxaa la maydhana inay taa daraaddeed tahay toddoba gooroo midiciidta laakiin culamada qaar baa qaba sida maalikiyadoo kale najaasanimo loo maydhi maayo waxaa loo maydhayaa litacabud ee najaasanimo ma aha waxaa loo maydhayaa marka qolyahaasoo kale qaarkood waxay dooneen inay u deliishadaan eh, xadiiskan inay deliishadaan oo yidhaahdaan eygii maadaama u soo daray qufkiisii haraggii uu addinka gashanayey inaan cayntiisu nijaaso ahayn baa laga qaadanaya laakiin cala kulli xaal daliil uguma jiro siday culammadu ka jawaabeen waa midda koowaade inuu markaa isaga ku waraabinayey macda waxaa dhici karta inuu markaysaa waxa meel ugu shubay aanu afka u saarayn waxaa dhici karta hadduuba u saarayay dee inuu markii dambe mayday inuu markii damba maydhay ayuu aqbali karaa waa midda kale waa sharcu man qablana baa la odhan karaa marka waxaa weeye maadaama furuuqdaasi ay jiri karto yacni xuja arrinkan uguma jiro yani markaa wax daliila ugu jira culammada maalikiya ma jiro adiladuna waxay dee daahir ku tahay sharcigeenna inuu eyga dherarkiisu inuu nijaaso yahay bal ee cayntiisu inay tahay waayaha xadiiska labaatanaad can caaishata ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal bukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalama qaala uu yidhi idaa nacasa axadukum wa yusallii hadduu midkiin luloodo wa huwa yusallii walxaal huwa isagu yusallii uu tukanayo uu luloodo isaga oo tukanaya hadduu luloodo falyarqud ha seexdo xataa yadhaba canhu nnawm ilaa hurdadu ay ka tegayso ha iska seexdo fa inna axadakum idaa sallaa wahuwa naacisun waayo midkiin hadduu markaa tukado wa huwa naacisun isagoo luloonaya hadduu tukado laa yadri ma garanaayo lacallahu yastakfiru waxaa laga yaabaa inuu rajaynaayo inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto ama wuxuu doonayaa inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto oo tarajiga looga jeedo bimacna aliraada fayasubu nafsahu ama fayasuba nafsahu oo la yidhahdo waa jawaabu taraji dabeedna naftiisa u habaaro naftiisa caayo waxaa laga tilmaamayaa naftiisa habaaro yacni daca calaa nafsi fayasubu nafsahu haddii la yahay baa lagu cadfaya wuxuu doonayaa inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto tarajigu bimacna iraado laga tilmaamaayo lacalahu an yuriidu muraadku yahay wuxuu rajaynayaa bimacnaa wuxuu doonayaa yastakfiru inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto fayasubu nafsahu wuxuu markaa habaarayaa naftiisa ayuu habaaraya sabiga looga jeedo bimacnaa ducaau calayhi laga tilmaamaayo waxaa kaloo loo soo wariyaa biduuni faa ayaa loo soo weriya biduuni fa markay tahayna waxay noqonaysaa lacalahu yastakfiru yasubu nafsahu xaal bay noqonaysaa jumladu wuxuu doonayaa inuu ilaahay dembidhaaf weydiisto wuxuu ilaahay dembidhaaf weydiisanayaa yasubu nafsahu xaaluu ishabaarayo ayuu ilaahay dembidhaaf weydiisanaya yacni isagaa u qaba inuu dembidhaaf weydiisanayo xaqiiqatanna waxay tahay inuu ishabaarayo xadiiska muslimna waa soo wariyey bukhaari lama gaar noqon xadiiskanna wuxuu sheegayaa ruuxu markuu lulanayo inaanu sunnayaashii ku mashquulin oo aanu sunnihii iska sii wadin ee uu nafta u raaxeeyo uu seexdo haddii hurdadu marka ay hurda ay hayso uu lulanayo waxaa la doonayaa isagoo firinfircoon oo soo jeeda inuu cibaadaysto tukado saasaa la rabaa dee haddii waxa weeye isagoo lulanayo uu tukado uu is yidhahdo ilaahay bari waxaaba dhici karta inuu ishabaaro inuu ishabaaraa dhici karta ta kale naftu xaq bay ku leedahay iyo jidhkuba inuu cabiidiyo oo khasbo waxayna kari karin ma aha waa inuu marka waxa weeye yani u turaa naftii inuu xaqeedii mariyo weeyaan marka taana saas weeye taana saas weeye waxaa kala duwan lulada iyo hurdada marka waxa weeye hadduu luloodo waa shayga khafiifka ah ee dee hurdada ka soo horraysa oo marka uu luloonayo waxaa laga yaabaa hadalka hareerihiisa inuu maqlayo yacni waxa weeye mar baa indhaha isku qabanayo markaa uu xataa indhaha isku hayana hadalkii waxaa dhici karta inuu maqlaayo laakiin aadaanuu fahmay laakiin markuu seexdo dee wixii waa ka qarsoomayaan waxaasoo dhan waxa weeye waxay noqonaysaa mid aanu eh, ogeyn buu marka noqonaya marka hadduu luloodo waa inu iska seexdaa oo sunnihii aan waxba ku mashquulin saas yada weeye xadiiska koob iyo labaatanaad can caaishata annaha kaanat tagsilu lmaniya min thawbi nabiy sala allahu aleyh wasalam bukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha annaha kaanat inay caaisha ahaan jirtay tagsilu lmaniya mid ka maydha manida min thawbi nabiy sala allahu aleyh wasalam marada nebiga calayhi asalaatu wasalaam bay manida ka maydhi jirtay uma araahu fiihi buqcatan uma araahu intaa dabeed waan arki jiray bay tidhi fiihi markaa marada gudaheeda buqcatan waxaan ku arki jiray yacni marka xaalay markaa waxaweye ku tahay yacni sidii waxa weeye mid qadar yar oo markaa manidii ka midii meesha ay ka muuqatoo kale yacni raadkeedu ka muuqdo heer yar yacni buqcatan xaalay heer tahay ayaan ku arki jiray aw buqacan ama heerheeryaday tahay baan arki jiray wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kale waxaa ku sugnayd buqacan buqacan yacni heerheeryaday tahay ayaan marada ku arki jiray yacni marka raadkii manida raadkii manida xadiiska waxaa soo wariyey muslimna waa soo wariyey bukhaari lama gaar noqon bukhaari lama gaar noqon xadiiskani wuxuu ku saabsan yahay in manida layska maydho oo marada laga maydho ayaa xadiisku ku tusinaya xadiis kalaa soo arooroo sheegaya inay tidhi kuntu afruku waxaan ka burburin jiray marada nebiga sala allahu aleyh wasalam manidaa ka burburin jiray labadu isdiidi maayaan manidu hadday qoyan tahay caaisha way maydhi jirtay hadday marada ku qallashana way ka burburin jirto waa ka fuji jirta marka wax maydhisa markaa may sheegin waxay tidhi marka aan manida ka maydho marada nebiga calayhi salaatu wasalaam raadkeedii iyo heerkeedii baa marada ku hadhi jiray baa marada ku hadhi jiray culammadu marka hore waxay isku hayaan manidu sideedaba ma tahay najaaso manida aadmigu ama shaygii waxa weeye xayawaanaadka marka waxa weeye manidoodu nijaaso ma yihiin marka laga reebo eyga iyo marka waxaweye doofaarka marka laga reebo ama bicibaara ukhraa wixii hilibkooda la cuno manidoodu daahir ma tahay mise maaha taas waxaa ku jira marka hore khilaaf culammadu ay isku khilaafsan yihiin ayaa marka ku sugan khilaaf baa ku sugan culammadu ay isku khilaafsan yihiin raajixuna wuxuu yahay waa inaan manidu markaa aynay najaaso ahayn manida aadmiga ama xayawaanaadka hilibkooda la cunaa manidoodu inay najaaso ahayn ee ay daahir tahay ayaa marka hore arjax ah manida aadamiga waa soo gudub manida aadamigu najaase ma aha waa daahir cala asaxiix qowlka odhanaya waa najaaso waxa weeye waa laga qawisan yahay qowl saxiixa maaha bidaliil inay caaisha tidhi marna waa burburin jiray marna waa maydhi jiray marka la burburiyey inaan la maydhin waxay ku tusinaysaa dee inay nijaaso ahayd marka waxa weeye la maydhana waxay tihi raadkeedaa ku hadhi jiray raadkeedii ayaa meesha heerkeedii baa ku hadhi jiray taasina waxay ku tusinaysaa inay nijaaso ahayd inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen najaasada haddii la maydho oo heerkeedu sii haro raadkeedu dhibi kuma sugna laakiin qowlka waa laga qawisan yahay sida fiicani waxay tahay waa in marka waxa raadkeedu intuu baaqi yahay najaasadii markaa inay weli baaqi tahay oo aynay weli wada tegin weeyaan haddaba halkan waxaa jirta mas'alo gaara oo ay culammada qaarkood si gaara u galaan oo ku saabsan nebiga calayhi salaatu wasalaam fadalaadkiis oo waxay leeyihiin bacdu ahlicilmi inay manidu nijaaso tahay ka dhalan mayso ta nebigu inay nijaaso noqoto oo nebiga fadalaadkiisu bacdibaa waxay qabaan wada daahir xataa kaadidiisa iyo marka waxa weeye dhammaan waxa weye waa wada daahir bay yidhahdeen bacdi baa saa yidhi wuxuu maydhi jiray waa litacabud laakiin isagu wada daahir ayuu ahaa xataa fadalaatuh laakiin taa khilaaf baa ku sugan shuraxda qaarkood halkanoo kale waa gelayaan masaladaas sida saxiixa waxay tahay wixii axkaamta a nebigu wuxuu kala mid yahay dadka kaleu kala mid yahay wixii daliil aanu ka duwin ya wixii daliil ka reebo daliil ka duwaa daliilkaa la raacaya laakiin daliil ka duway haddaan la helin yani waxa weye laga leexan maayo ama qasaska la soo wariyo oo la yidhaahdo ummu ayman baa kaadida nebiga cabtay iyo yani waxyaalaha la midka ah ashyaadaasi waxay ka mid tahay waxyaalaha ay u badan tahay inayna sugnayn yani shay haabita yani ashyaadaasi waxaweyn ma aha yani siyarka iyo tawaariikhda waxyaalaha lagu sheegaa ashyaa badan baan sugnayn yani waxa weeye mashhuuraadka ha ka mid noqoto laakiin waxa weye mid sanad saxiixa loo hayo sugan ma aha asalkuna wuxuu yahay inuu axkaamta nebigu sala allahu alay wasalam dadka kala mid yahay wixii daliil aanu ka duwin fadalaadkiisana daliil ka duwaaya inuu dadka kala mid yahay ma hayno sidaas aawadeed waxay noqonaysaa in xukunkaas u qaadanayo cidda markaa ka duwaysana iyagaa laga rabaa daliil laga rabaa walaa daliil waxaa laga qaadanayaa iyadoo shaygu aanu najaaso ahayn haddana waxa weeye haddii la xumaysanayo in markaa laga fogaado ama layska yska maydho ama markaa waxawe la yska nadiifiyo lafteedana waa laga qaadanaya xadiiska labiyo labaatanaad can caaishata radia allaahu canha qaalat kaanat ixdaana taxiidu caaisha waxay tidhi waxay ahaan jirtay midkaayo yacni dumarka ka midi taxiidu mid xayda ayay ahaan jirtay jumladaasaa noqonaya khabarkii kaanat kaana khabarkeedii noqonaya uma taqtarisu dama nusha wuxuu ii qorayaa nuskhada uma taqridu dama laakiin sida uu sawaabka ku tahay waxa weeye uma taqtarisu addama min thawbiha intaa dabadeedna waxay markaa ka fujin jirtay addama dhiigga ayay ka fujin jirtay min thawbiha maradeeda taqtarisu yacni sida waxa weeye nuska qaarkood ay qorayaan waa saas weeye waana sida asalka ay ku sugan tahay taqrusu iyo taqtarisu taqrusu bisaadi yani waxa weeye wuxuu dabdinayaa qastallaanigu alqastallaani wuxuu dabdinayaa bilqaafi wasaadi almuhmalati markaa saadku inaanu dhibic lahayn ayuu dabdinaya marka taqtarisu iyo taqrusu labaduba waa jiraan oo riwaaya markaysaa markaa takalena ku aroortay marka waxay noqonaysaa waxay ka fujin jirto oo ciddiyaheeda ku fujin jirtay addama dhiigga yani dhiigga qalalay min hawbiha maradeeday ka fujin jirtay taqtarisu iyo taqrusu bimacnan waa isla maaddadii una dee waxaa la geliyey un zawaa'id baa la geshay cinda uhriha marka daahirnimadeeday ka fujin jirtay ay daahir noqoto fatagsiluhu markaasay maydhi jirtay intay ka fujiso bay maydhi jirtay wa tandaxu waxay biyo ku saydhin jirtay biyo badan waxay ku saydhin jirtay calaa saa'irihi marada inteeda kalena biyo dooray ku saydhin jirta biyahay ka haalib yeeri jirtay may wada maydhi jirin meesha dhiiggu ku dhacay ayay khusuuskiisa maydhi jirtay gaarnimadiisa inta kalena biyaha iyo ku rushayn jirtay uma tusallii fiihi dabeedna waa ku tukan jirtay maradaas waa tukan jirtay fiihi xaalay marada ku dhex sugan tahay bay tukan jirtay xadiiska muslimna waa soo wariyey bukhaari lama gaar noqon marka tandaxu waa rushayn jirtaa loo jeedaa bal xadiiska kalea isaguna xaydku ku saabsan yahay aan ku darno xadiiska saddex iyo labaatanaad can caaishata ana imra'atan min alansaar bukhaari wuxuu ka soo wariyey caaisha anna imra'atan in gabadh min alansaari ansaar ka midii qaalat ay tidhi lilnabiyi sala allahu alayh wasalam nabiga ay ku tidhi kayfa aghtasilu min almaxiid sidee baan uga maydhaa xaydka waa master miimi ah yacni xaydka sidaan uga maydhaa dhiigga xaydka ama dhiigga caadada saan uga maydhaa qaala wuxuu idhi khudii firsatan mumasakatan khudii qaado firsatan cudbi yar ama maray yar qaado labada waa lagu fasiraya oo mumasakatan udgoon la mariyey miski la mariyey mara yaroo la udgooneeyo miski baa la mariyey mumasaka fatawadai isnadiifi alaaan yani ay fatawadai biha isku nadiifi isku nadiifiyo yani waxaweye raa'ixadii urtii dhiiggaa la doonaya waxaas inay ku tagaan alaasan saddex goor buu sidaa yidhi saddex goor ayuu sidaa yidhi ama fatawada isnadiifi alaasan saddex goor isnadiifi oo meesha ku nadiifi marka salaasanta culamada qaarkood waxay yidhahdeen waxay ku tacalluqdaa su'aasha ama qaaladay ku tacalluqdaa haddii ay qaaladay ku tacalluqdaa waxay noqonaysaa qaalaha salaasan saddex goor buu sidaa yidhi haddii ay su'aashay ku tacalluqdaa waxay weydiisay saddex goor dabeedna saddex goor mid walba uga jawaabay mar walba saasuu jawaabtii ugu celiyey wejiga saddexaad waxa weeye in la yidhahdo tawada'i bay ku tacalluqdaa laakiin sida fiicani waa in la yidhaahdo alaaan ay qaalaha alaaan saddex goor sidaa yidhi kaana ida takalama takalama alaaan xadiis kale waatii kuso aroortay markuu hadlo nebigu sala allahu aley wasalam ashyaaduu doonayo si fiican looga weeleeyo saddex goor sheegi jiray oo ku celin jiray uma ina nabiya sala allahu aleyh wasalam intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam istaxyaa waa xishooday fa acrada biwajhii wuxuu jeediyoo la jeestay wejigiisa gabadhii buu ka jeediyey wejigii aw qaala ama wuxuu yidhi tawada'ii biha isku nadiifi buu yidhi wuduu'an waxaa loo jeedaa kii waxaweeye lugawiga aha baa loo jeedaa wuduugii sharciga ahaa lagama tilmaamaayo waxaa loo jeedaa isku nadiifi ayaa looga jeedaa fa akhadtuha caaisha waxay tidhi gabadhii baan markaysa waxaa qabtay fa jadabtuhaa waan jiiday fa akhbartuhaa waxaan uga warramay bima yuriidu nabiyu sal allahu aleyh wasalam biladii yuriiduhu nabiyu sala allahu aleyh wasalam kuu nebigu doonaayo ayaan uga warramay siduu doonayaan u sharxay xadiiska muslimna waa soo wariyey bukhaari lama gaar noqon labadan xadiis waxay ku saabsan yihiin xaydka sida laysaga maydho ayuu ku saabsan yihin gabadhii markay dhiigga caadada hesho dhiiggaa caadadu oo ay ka daahir noqoto waa inay ka maydhataa waxay ka mid tahay waxyaalaha maydha waajibiyay ka mid tahay haddii dhiigga caadadu ka go'o ama dhiigga dhalmadu uu ka go'o oo ay ka daahir noqoto calaamadii daahirnimada aragto waa inay markaa maydhataa labada mid walba waxaa ka waajibaya maydh baa ka waajibaysa gabadhii maxay ku garanaysaa inay daahir noqotay dumar fara badani ma yaqaaniin calaamadday ku garanayso inay daahir noqoto waajibna waxa ah inay dee dumarku aqoonsadaan oo gartaan waayo cibaadadoodii baa ku xidhan goormaa markaysaga ay daahir noqotay goormaa cibaadadii ku waajibaysaa salaaddii ku waajibaysaa goormaa soonkii ku waajibayaa xillimay ka bilaabmaysa haddii aynay garanayn cibaadaadkeedii waxa dhici karta inaan wax badani ka asixin waayo salaadda wakhtigeeda iyaduu baxayo oo xilligii salaadda wakhtiga ka hadhay bixitaankeedii uu dhow yahay ayaa waxa dhici karta de inay sidaahdo maa daahir noqon xaqiiqaduna ay tahay inay daahir noqoto inay maydhato oo cibaadada la timaadaana waajib ku ahay inay maydhato salaadda la timaadaana ay waajib ku ahay ta kale goormaa galmadii bannaanaanaysaa goormayna bannaanaanayn axkaamaa ku xidhan waa tusaale intaynu sheegno dhiigga xaydka axkaamo badan baa ku xidhan ilaa waxaweye labaatan xukun bay culamada qaarkood ay gaadhsiiyeen marka waxay gabadhii ku garanaysaa inay daahir noqotay waxaa kale jira duhri iyo tadahur duhrigu waa maxay waa inay dhiiggii ka nadiif noqoto ka daahir noqotay tadahurkuna waa inay iska daahir yeelayso ka maydhanayso in duhri haddaba dhacay oo dhiiggaasi ka dhammaaday oo wakhtigii daahirnimada ay gashay waxay ku garanaysaa alqasata albaydaa calaamada biyo yar oo cad inay xubinteeda taranka ku aragto gudihiis dhiiggii markuu go'o inta hore o dhan waxaa jooga de casaankii dhiigga kadibna casaankii baa go'aya meesha qallayl bay noqonaysaa waxaa ka dambaynaya in biyo yar oo cad gudaha xubinta laga helo marka wax markaa abyaday marinaysaa ama cudbi ama wax la mida hadday markaa isha ku aragtana waxa weeye way ka fiicantayba haddii kalena waxaa markay soo marisa ay aragto inaan cusuusi ku jirin caddaan ay tahay biyaha yari ay yihiin waxay garanaysaa inay daahir noqotay alqasata albaydaa ba leeyahay waa aqwa calaama waa calaamadda ugu xoogga badan xadiiska caaishana waa sheegaya laa tacjalna xataa tarayna alqasata albaydaa dumarow ha degdeginay tidhi caaisha ilaa aad ka arkaysaan alqasata albaydaa biyaha yare cad ilaa aad ka arkaysaan ha degdegino ha iska maydhanayna markiiba haddaba culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa jira dumarka qaarkood oo aan qasata albaydaa yeelan oo dawaatuljufuuf baa jira yacni meesha in ama casaan ku joogo ama qallayl inay tahay unbis haddii gabadhu aynay markaa qasatalbayda aynay yeelanin waxaa markaa u calaamada qalaylka meeshu qallalan tahay waa jufuuf ya marka waa labadaa calaamadood bay yidhahdeen laakiin haalibka dumarku waxay yeeshaan alqasata albaydaa gabadhu hadday markaa waxa biyaha yar ee cad yeelato calaamad kale ma ictimaadayso waa aqwa calaama taasay ku garanaysaa wakhtigii daahirnimada inay gashay markay biyaha yare cad ii aragto dabadeed hadday hadhow kudro ama sufro aragto wax biyo wasakh wasakh oo kale u eg ay aragto ama wax cawlitaan oo kale u eg ay aragto caddaanka markay aragtay dabadeed waxba ka soo qaadi mayso waxay yidhahdeen saxaabadii macdiya may ahayd kunna laa nacuddu alkudrata waasufrata bacda atuhri shay'an yacnii marka waxaa weeye biyaha wasakh wasakhdo kale ah sidii biyo uskagoo kale wax u yara ama cawritaankaasoo kale daahirnimada dabadii yacni markaanu qasatalbayda aragna dabadeed waxba kamaanu soo qaadi jirin wax xayda inay tahay kumaanu tirin jirin waxaa daba soo arooray in la sheegaayo kudradu iyo sufradu inay minal xaydu yihiin labadu waxay yidhaahdeen sida taxqiiqu yahay iskama hor imanayaan cawritaankaa yar sufrada ama kudrada uskagaasoo kale haddaan qasatalbaydaa la arkin calaamadii daahirnimada isla xaydkay ku tirsan tahay kaasaa lagu xambaaraya kaa umucadiya lagu xambaaraya asarkaa kalea lagu xambaaraya waxaanu ku tirin jirnay inay xaydka ka mid tahay laakiin haddii la arko alqasata albaydaa calaamadii daahirnimada intaa dabadeed wax xayda laguma tirin jirin saas aawadeed bayna isaga hor imanaynin marka marka ay daahir noqoto waxaa saaran taahur dee aayaddana duhrigii tatahurka labada waa lagu sheegay qul huwa adan faactazilu nnisa'a fi lmaxiid walaa taqrabuuhunna xataa yahurna faida taaharna faatuuhunna min xayu amarakum allah ya xataa yahurna taasi waa duhrigii waa inuu dhiiggu go'o oo wakhti daahirnimo ay gasho tatahurkuna ficliyan waa inay isdaahirinayso maydhanayso labadii sidaas ayaa laynuu kala sheegay haddaba siday u maydhanaysaa siday u maydhanayso waxaa inoo sheegaya xadiikan xadiiskan baa inoo sheegayo yacni biyihii caadigahaa waa ku maydhanaysaa siday janaabada uga maydhanaysoo kaley u maydhanaysa waxay raacinaysaa inay soo qaado cudbi yar ama mara yar oo ay miski marisay udgoonka miskiga la yidhaahdo xubinta taranka agaarkeediiyo meelahaasay markaa marinaysaa meel kastoo dhiigga xaydku ka gaadhana waa marinaysa ina dama alxaydi damun aswadu yucrif iyo yucraf labada waa loo dabdiyaa dhiigga xaydku waa dhiig madow oo yucrafu la yaqaano oo sifaadkiisaa lagu yaqaanaa yucrifu waa dhiig madow oo yucrifu ur leh ur khaasuu leeyahy yacni wuu uraa saas aawoodee gabadha iyadoo maydhatay ayaa sifadii uu dhiigga xaydku lahaa ka soo uraya waxaan yar ee la mariyey miskiga waxaa la doonayaa raa'ixada in lagu tegsiiyo lagu qariyaa la doonayaa oo dhiigdhiig xayd inaanu gabadha ka urin ayaa la rabaa sidaas aawadeed baa la yidhi markaa waxaad ku nadiifiyo meesha raa'ixadaas yani ku tegsii yani saas loo yidhi marka taana saas weye khudii firsatan mumasakatan fatawadaii wuduu'ani waa wudu' lagawi ah ay fatanadafi isku nadiifi saddex goor saddex goor isku nadiifi ama saddex goor buu sidaa yidhi nebigu markii dambe waa xishooday gabadhiina hadalkii waa ku celcelisay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan uma tatahari biha isku aahiri markaas kayfa yani markaa atataharu biha saan isugu daahiriya markaasu subxaan allah tatahari biha isku daahiri isku nadiifi dhowr goor bay gabadhuna hadalkii ku celisay markaasaa marka caaisha gacanta qabatay way kaxaysay inay dhowr goor ku celisayna riwaaya bukhaariga ku timi ayaaba markaa saa sheegaysa inay markaa gabadhu mar walba ku saan isugu daahiriya ilaa nebigu yidhi markaa subxaana allah tataharii biha dabeedna ka jeestay nebiguna waa xishood badnaa kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadh shabbada oo muxajabadoo asturkeedii ku sugan oo rag aan la macaamilin ragna dhex gelin xishoodkaay xishooto xishood ka fara badan baa nebigu xishoon jiray calayhi salaatu wasalaam waa ka xishood badnaa marka yani waxa weeye waxyaalaha ashyaada ku saabsan afka kuma ballaarin jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam daruuro keensata mooyaane ya yani waxa weye aadaabtuna waxay tahay marka hore inaan afka lagu ballaarin afkii aan lagu yani waxaweye ballaarin oo lagu baraajin ayaa marka waxawey aadaabtu marka ay tahay aadaabta fiicani waa saas yela wey waa in markaa kinaayada iyo yani hadallada maldahaadda ah iyo yani waxa maqsuudkun laga garanayo ee aan markaa sariixa aan ahayn waa in lagu tilmaamaa laakiin marmarka daruuradu keensato waxa weeye waxay noqonaysaa marka in la sheego waajibka sharcigaa keensanaya marka saas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam u yidhi markii waxa weeye ninkii saxaabiga ahaa ee yidhi waa sinaystay wuxuu ku weydiiyey markii dambe markuu yani markaa siyaalo kale uu sheeg sheegay oo u tilmaamay ka annahu inuu is-asturo iyo wax la mida markuu ka tegi waayo mar walba uu yidhi waxaweye waa sinaystay saasaan la imi caynka anigtaha buu ku yidhi ya war miyaad niigtay buu idhi marka niigu wuxuu yahay waa eray galma lagu cabiro ka ugu qadhaadh nabiguna waa isticmaalay anigtaha saxiixay ku suganta ya waa erayga ugu yani marka waxaan ugu adag waxay culammadu yidhaahdeen nebigu marka erayada maldahadu isticmaali jiray muxuu mawdican u isticmaalay anigtaha oo erey galma lagu cabiro kii ugu qadhaadha ah waxay culammadu yidhahdeen baabulxuduud weeyo alxuduudu laa tasbutu bilkinaayaat mawduucani waa xad xadkuna kinaayo kuma sugnaada waa inuu sariix yahay sariix wax kinaayo la yidhahdo xadku kuma sugnaado daruuradaasaa keensatay ya daruuradaa ayaa keensatay marka caaisha ayaa markaa gaar u saartay iyada ayaa markaysaa dabeed u sharaxday dabeedna saasay ku fahantay muraadkii nebiga sala allahu aleyh wasalam saasay u garansiisay xadiika wuxuu kaloo tilmaamayaa in waxaweye marada laga burburiyo haddii markaa dhiig ku sugan yahay laga fujiyo dabeedna markaa waxaa la maydho marka dhiigga xaydku inuu nijaaso yahay baa laga qaadanaya mawdicu gaadhayna in laga maydhaayo xadiiska afariyo labaatanaad can anas bni malikin can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal anas waxa uu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi ina allaha tacaala wakala biraxmi malakan ilaahay wuxuu u xil saaray biraximi ilmagaleenka wuxuu u xilsaaray malakan malag malaggaasoo yaquulu odhanaya waxay sifo ka tahay malagga jumladu sifo waxay ka tahay malagga yaa rabbi rabbigayow nufatan ay khalaqta nufatan waxaa loo xarakeeyaa nufatan iyo nufatun haddii la yidhaahdo nufatan waxay noqonaysaa khalaqta nufatan waxaad abuurtay yacni biyo yar ama candhuuf yar baad abuurta waa inta hore marka ilmuhu uu yahay biyaha yar uu yahay ee uu manida yahay khalaqta nudfatan waxaad abuurtay candhuuf yar baad abuurtay ama biyo yar baad abuurtay ilaahayna inuu u sheegayo ma aho ilaahay wax walba waa ogyahay cilmiga ilaahayna waa waasic yaclamu maa kaana wamaa yakuunu wamaa laa yakuunu low kaana kayfa yakuun wax walba ilaahay waa ogyahay wallahu bikulli shayin caliim laakiin wuxuu uga jeedaa inuu markaa abuurka inuu ilaahay dhammaystiro inuu ilaahay weydiisanayo oo ilaahay ka baryaayo uu leeyahay abuurka dhammaystir oo markaa eh, marxaladanna dhaafi oo sii dhammaystir nudfatun haddii la yidhaahdo la rafciyana waxay noqonaysaa haadihi nudfatun tani waa biyo yar weeye marka khabar bay noqonaysaa mubtadihii loo qadaraayo yaa rabbi calaqatan rabbigayow calaqatan ay khalaqta calaqatan waxaad abuurtay eh, xunjir yar oo laalaadaad abuurtay xunjir yar ayaad abuurtay calaqana waxaa loo yidhi eh, raximka gidaarkiisa ayay iska laalaadinaysaa saasaa calaqa loo yidhi calaqatun haddii la yidhahdana haadihi tani calaqatun waa xinjir yar ayaa macnuhu u dhacaya yaa rabbi mudqatan rabbigayow mudqatan cad yar oo in mar la calaaliye ah in yar oo cad ah oo in mar la calaaliye ah qadru maa yumdaq in mar afka la gashado la calaaliyo oo kale la eg ayaad abuurtay mudqatun haddii la yidhahdana haadihi mudqatun tani waxa weeye waa mudqo waa cadkaa yare inta marka la calaaliye ah ilaahay u sheegi maaye wuxuu uga jeedaa ilaahay oo abuurka dhammaystir faida araada an yaqdiya khalqahu markuu ilaahay doono an yaqdiya inuu dhammaystiro khalqahu abuurkiisa inuu dhammaystiro markuu ilaahay doono yaqdiya waxaa loo jeeda yutima qaala wuxuu yidhaahdaa malagu adakarun am unthaa ilaahayow qofkan hadda aad abuuraysa ee raximkan ku sugani ma labbaa ma dhadigba ma labbaa ma dhadigba shaqiyun am saciidun ay ashaqiyun ma mid markaa shaqiyaba yacni markaa hoogayoo naarta gelaya yacni hidaayadii laga qadiyey am saciidun mise waa mid liibaanay oo hanuunaayo fama risqu ilaahayow arsaaqdu maxay tahay maxaa lagu arsaaqaya risq inteeyuu cunayaa fama alajalu muddaduu noolaanayo noloshiisu ku dhammaanaysaa waa intee ilaa waqti buu noolaanaya marka intaba ilaahay baa u sheegaya markuu ilaahay u sheego ayuu malagii qorayaa markuu ilaahay u sheego fayaktubu waa qorayaa fii batni ummih wuxuu qorayaa caloosha hooyadii iyadoo ilmuhu ku sugan yahay ayuu markaa malagu qorayaa fayaktubu iyo fayuktabu labadaba waa loo xarakeeyey fayaktubu haddii la yahay malaggaa qoraya weeye fa yuktabu haddii la yidhaahdana waa la qorayaa weeye markaasna waxay la macno tahay inuu malagu qoraayo ayay la mid tahay xadiiskan muslimna waa soo wariyey mid markaa shabbaha oo la mid ah waxa uu tilmaamayaa ilmuhu markuu caloosha hooyadii galo inuu maraaxil kala duwan marayo oo mar uu yahay nudfo biyo yaro candhuufoo kale au ah yahay oo uu marxinjir yahay oo mar cad yaroo mar la calaaliyo la eg inuu marka u yahay marka maraaxishaasu maraya isagoo uurka hooyadii ku sugan ilmuhu ayaana la qoraya ajashiisa arsaaqdiisa saciid iyo shaqi kuu yahay yacni mid walba la qoraya sida xadiiskii kale marka ibnu mascuud laftiisuba sheegaayey fa yu'maru bikatbi arbaci kalimaat bikatbi risqihi wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun am saciid yacni intaasaa markaa mid walba eh, inuu qoro la amraya markaasaa la qoraya ahlucilmigu waxay yidhahdeen qoraalladu way badan yihiin oo dhowr qoraal baa jira mid waxa la qoray khalaa'iqda eh, wax alla waxa dhici doona intii aan cirarkiiyo dhulka la abuurin ka hor konton kunoo sano yacani waxa weeye ayaa la qoray qoraalna waxa la qoray eh, markii qalinkaba la abuuray awalu ma khalaqa allahu alqalam uma qaala lahu iktub qaala ma aktubu qaala uktub ma huwa kaa'inun ila yowmi alqiyaama qoraalkaasi waxa weeye waa qoraalkii ugu horreeyey wey nabigu wuxuu sheegay sala allahu alay wasalam xadiiskii cubaada wuxuu ilaahay abuuray waxa ugu horreeyey qalinka qalinkii markuu ilaahay abuuray ayuu wuxuu ku yidhi qalinka ku yidhi qor qalinkiibaa hadlo wuxuu yidhi ilaahayow uktub maa huwa kaa'inun ilaa yowmi alqiyaama ilahay wuxuu ku yidhi waxaad qortaa waxaa jiri doona ilaa maalinta qiyaame laga gaadhaayo waxa dhici doonoo dhan qor baa lagu yidhi markaasuu deedna qora marka qorallada kaleo dhami waa ka dembeeyey qorallada kaleo dhami waa ka dembeeyey waxaa jira qoraal isaguna ka horreeyey markaa aadam abuurkiisii afartan sano ka horreeyey ataluumunii cala amrin qad katabahu allaahu calaya qabla an ukhlaqa biarbaciina sana xadiiskii tilmaamayey in aadam iyo muuse ay markaa doodeen nebi aadam calayhi asalaatu wasalaam abulbashar iyo waxa weeye nebi muuse calayhi asalaam inay markaa doodeen xadiiska marka waxaa sheegaya waxa uu odhanayaa ma waxaad igu canaananaysaa arrin ilaahay ii qoray intaan lay abuurin ka hor afartan sano marka inuu qoraal kale yahay baa xadiiskaasina ku tusinaya inuu qoraal kale yahu ku tusinaya ilmaha markuu uurka hooyadii ku jiro qoraal laga qoraa jira xadiiska ibn mascuud wuxuu sheegayey afartan habeen markuu ku jiro oo afartan habeena uu yahay nudfa yani naxwu haada yani waxa weya macnaha culamada qaar waxay u fahmeenun cala kulli xaal inuu saddex afartanaad ay tahay marka saddexda afartanaad markay dhacaan in qoraalkaasina dhacayo inkastoo riwaayaadka qaarkoodoo dee aan saddexda afartan aan tilmaamayn ay jiraan oo yani markaa shan iyo afartan habeen tilmaamaya ama labiyo afartan tilmaamaya ay jiraan waayahay marka waxa weye cala kulli xaal intaba waa in la rumeeyaa wixii nusuusta wixii ku soo arooro dhan waa in markaa la rumeeya oo sideeda loo ictiqaadiyaa loo rumeeya xadiiska waxaa laga qaadanayaa malag loo wakiisho oo loo xil saaro raximka iyo waxa ku sugan inuu jiro malaa'igtu waa khalqi ilaahay abuuray ilaahayna ateecaya waxayna leeyihiin acmaal iyo wadaa'if iyo shaqooyin bay leeyihiin marka mid walba shaqada lagu qaybiyey ayuu samaynayaa kama tallaabaayo waxaan loo fasixinna ma samaynayaan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun marka waxaa ka mida qaar loo xilsaaray saaray marka ilaahay inuu baryayo ayaa tanna laga qaadanaya yaa rabbi nudfatan yaa rabbi calaqatan yaa rabbi mudqatan yacni ilaa aakhirihi waxaa kaloo xadiisku tusinayaa arsaaqda wax allo wuxuu cuni doono ruuxu wax allo wixii risiq u ah wax la cuno ha ahaato ama wax la cabbo ha ahaato ama wax lagu intifaaca ha noqoto risqu waa ka ballaadhan yahay cuntada oo keliya kullu daalika waxba waa la qoray ciddi in la-eg lama dhaafin ajashiisana waa la qoray risqa u cuni doonaa ha noqdo xalaal ama xaaraan ha noqdo mid walba arsaaqda loo qoray ka mid tahay ee loo qadaray hadduu risqaasi xalaal yahay iyo hadduu xaaraan yahay mid walba xaaraantiina waa soo gelaysaa arsaaqda siday ahlu sunnati waljamaca qabaan wamaa min daabbatin fi lardi ila cala allahi risquha waayo dee xaaraantii haddaan arsaaqda lagu darin arsaaqdu rabbi u qadaray ma waxaan ahayn bu ruux cunaya ama ku intifaacaya maya qof aan xalaal baquudan arsaaqdii ilaahay u ballanqaaday ma helay mise ma helin laa shaka inuu helay arsaaqdii rabbi u ballan qaaday marka sidaas aawadeed risqiga marka leeyahay waa soo gelayaa risqii xalaasha ahaa iyo kii xaaraanta ahaa mid walba waa soo gelaya inuu saciid yaho liibaanaayo iyo inuu shaq yaho guuldarraysanayo taasna waa arrin maktuuboo qoran weeye dadka qaarkood marka khayrka la amro oo la yidhaahdo war ilaahay ka baq war salaadda tuko war cibaadada la kaalay war xumaanta iska daa waxay leeyiin waridaa wixii lay qoray iseegi maayaan so aniga horey layguma qorin inaan ama shaqi noqonayo ama saciid noqonayo haddii shaqi lay qoray miyaan iska baajin karaa marka waxa weeye saasuu odhanaya taasina waxa weeye inuu sidaa yidhaahdo ma aha waayo ruuxu ma oga wixii loo qoray ma khayr baa ma shar baa kama warqabo ilaa waxaasi dhacaan ma garan karo marka shaygu dhaco dabadeed buu garanayaa way dhacday mar hadday dhacdayna muqadar bay ahayd sidanaa ku qornay marka intuu khayrka iyo wanaagga iska daynaayo oo xumaanta iskala imanayo oo xumaanta u badrheedhaayo niyaysanayana in xumaantii loo qadaray oo loo qoray maxaa u diiday inuu khayrka isku dayo yacni khayrka in loo qadarayna u niyeysto khayrkana ku dadaalo ma oga ruuxu wixii loo qorayo isagu waa inuu markaa isku dayaa oo la yimaadaa intuu kari karo waxa wanaagsan waxa la qorayna ma ahoo keliya liibaanta iyo guuldarraysada yacnii hanuunka iyo markaa baadida oo keliya ma aha waxa la qadaray ama la qoray wax kastoo dhacayaa la qadaray oo la qoray arsaaqdii waa muqadar haddana ma joogayo iska fadhiisan maayo oo intuu iska fadhiisto odhan maayo dee wixii lay qoray iseegi maayaan ee waa kan dadaalaya waa kan waxa weeye arsaaqdii aad iyo aad u raadinaya oo nafta duldhigaya oo rafaad kasta u maraya dee muqadar waa ahaydoo waa qornayde wuxuu iyadana u raadinayo khayrkiina uga tegaya maxay tahay labadamu isku meel mariyo ama mid walba intuu iska fadhiistay yidhaahdo wixii lay qoray iseegi maayaan ama mid walba mu asbaabta isku dayoo la yimaado saxduna waxay tahay inuu labada mid walba asbaabta isku dayo ou la yimaado isagu xaawilo ya saxdu waa saas yadaa weyi marka qadarka in la xujaysto oo la deliishado dembiyada loo deliishadaa mid bannaan maaha wixii dunuub ah qadar looma deliishan karo intuu qofku qadarkii daliishado iskama odhan karo halkaasaan ka wadayaa xujana qadarka ayaa qadarku xujo u noqon maayo waayo sharciga iyo qadarku iscaaridi maayaan xadiiska shan iyo labaatanaad can jaabir bni cabdillaahi wa abi saciidin ahar weeye xadiis marfuuca ma aha jaabir bni cabdillaahi iyo abi saciidin alkhudri labaduba waxay ka mid yihiin saxaabadii axaadiista badnaa ee muksiriinta ahaa waxaa jira toddoba saxaabi aan horeynu usoo sheegnay oo mid waliba uu soo wariyey kun xadiis in ka badan marka toddobadii bay ku jiraan jaabir bn cabdillaahi alansaari waa ka mid abu saciidin alkhudrina waa ka mid sabcun min alsaxbi fowqa alalfi qad naqaluu min alxadiisi can ilmukhtaari khayri mudar abu hurayrata sacdun jaabirun anasun sidiiqatun wabnu cabbaasin kada bnu cumar waa toddobada weeye sacadka waxaa loo jeedaa waa sacd ibnu malik ibnu sinaan sacd ibnu malik ibni sinaan waa abu saciidin khudri jaabirkuna waa jaabir ibnu cabdillaah anas waa anas ibnu malik sidiiqa waa caaisha asidiiqatu binti sidiiq ibnu cabaas iyo ibnu cumarna waa garanaysaa marka waa aar ee xadiis marfuuca ma aha marka jaabir ibn cabdillaahi iyo abi saciidin khudri sallayaa labadooduba waxay ku tukadeen fi safiinati doonida gudaheeday ku tukadeen qaa'imayni xaalay taagan yihiin ayay doonida gudaheeda ku tukadeen wa qaala alxasanu xasan lbisri waxa uu yidhi tusallii qaa'iman maa lam tashuqa cala asxaabik tusallii waa tukanaysaa qaa'iman xaala taagan tahay baa tukanaysaa maa lam tashuqa inta aanad dhibaataynin calaa asxaabika asxaabtaada aanad dhibaataynin oo wax dhiba aanad ku keenin taagnida waad ku tukanaysa taduuru macahaa doonida waad la wareegaysaa wa ilaa haddii waxa weeyaan markaa saasi ay dhici weydo oo waxa weeye taagnida aad ku tukan kari weydo amaba marka asxaabtaada ay dhib ku noqoto inaad taagni ku tukataa wareegiina kuu suuro geli waayo waxaad tukanaysaa adigoo fadhiya faqaacidan ay fasalli qaacidan alimaamu albukhaari waxay culammadu yidhahdaan fiqhu albukhaari fii taraajimih fiqiga bukhaari wuxuu ku sugan yahay tarjamooyinkiis iyo baababkiisu ku sugan yahay taraajimihi waa bikasri ljiimi la bidammiha jiimka in la hoos dhigo weeye in la godo maaha haddii taraajum la yidhaahdo taraajumihi macno faasiday noqonaysa waxay noqonaysaa masderkii taraajamuu taraajuman sida taqaataluu taqaatulan marka kaa kaanaho aad leedahay fiqiga bukhaari wuxuu ku sugan yahay isshiidkooda marka macno saxa maa taraajimna waa jamcu tarjama waa jamac taraajimihi marka sida uu bukhaari dooranayo waxaa laga gartaa laba shay bay yidhaahdeen culammadu kow waxaa laga gartaa baababkiis waa taraajimtaas laba waxaa laga gartaa aahaartuu soo arooriyo waxaa jirta aahaar buu keenaa markuu baabaysto oo uu ka keenaayo saxaabada ama taabiciinta ahaarta uu soo aroorinayo oo odhanayo saxaabigan baa sidaa sameeyey ama sidaa yidhi ama taabicigan baa sidaa sameeyey ama sidaa yidhi waxaa laga qaadanayaa madhabka uu dooranaya inuu yahay sidaas taasay culammadu yidhahdeen marka kitaabka baababkii waa laga xadfaye hadda aahaar buu inoo keenay in waxa weeye ay ku tukadeen labadaa saxaabi jaabir ibnu cabdillaahi iyo abu saciidin alkhudri doonni waxay ku tukadeen iyagoo taagan asalkuna waxay ahayd salaadda dee in la tukado iyadoo la taagan yahay oo mowdica qiyaamka la istaago baa waajibka asalkii uu ahaa inta sidaa la awoodi karana dee ruuxii ka dhici mayso laakiin markii uu awoodi kari waayaa way ka dhacaysa wuxuu kari kari waayaa waa ka dhacayaan marka doonidii hadduu awoodi karo inuu taagni ku tukadaa waa inuu ku tukadaa labadaa saxaabina waa ku tukadeen labadaa saxaabina iyagoo taagan bay tukadeen xasanulbisrina isaguna waxauu yidhi doonnida gudaheeda waxaad ku tukanaysaa adiga oo taagan haddii asxaabtaadii aanad dhib ku keenin waagii hore dee doonyaha la isticmaali jiray waa yaryaraayeen ee hadda markaa qaar waaweyn baa dee jiro iyo maraakib waaweyn baa jira mudee iska magaalo kale aad moodo marka waad la wareegaysaa markay wareegto waxaa loo jeedaa qibladii hadday ka jeesato gees baad u tukanayso qibladu kaa xigtay doonidii waa dhaqaaqdoo dee sidan bay u dhaqaaqday qibladii waa isbeddeshay dee markay ka wareegtayba adna wareego xaggii qiblada marka u wareeg xaggii qiblada yacni markaa isu du ya taas waxa weeye culamada qaarkood waa tilmaameen hadday laakiin qofka u suurogeli weydo dawaraankaasi u suurogeli weydo meeshii ay u jeesataba waa iskala tukanayaan waxay noqonaysaa wixii uu awoodi kari waayaa inay ka dhacayaan ama dhib ku noqdaa inay ka dhacayaan saas yadaabay noqonaysaa wuxuu laakiin kari karaa marnaba ruuxa ka dhici maayaan bilmunaasaba waxaynu tilmaamaynaa dadka cudurdaarada u saaxiibka oo waxyaalaha qaarkood aan kari karin shayga aynay awoodi karin bes baa ka dhacaya wixii ka soo hadhoo dhan wuxuu kala mid yahay dadka kale u kala mid yahay shaygaa uu kari kari waayo wixii ka soo hadhaa wuxuu kala mid yahay dadka kale oo inuu ka taga maaha tusaale ahaan dadka qaarkood baa waxaa dhacda inaanay kari karayn inay sujuudaan waxaad arkaysaa kuwaasoo kale iyagoo intay eh, kursi iskaga fadhiistaan aan xataa markaa kicitaankii ay awoodi karan aan la imanayn de waana khalad in salaadda mawdica qiyaamka la istaagaa meeshii istaagga in la istaagaa waxay ahayd rukni arkaantii salaadda ka mid a maadaama ay ahayd rukni arkaantii salaadda ka mida dee ruknigaasi kama dhacaayo cudurdaar ka ridaa mar haddaanu jirin oo uu kari karayo waa ilaaba ilaa la yimaadaa haddii kale salaad ma leh isagoo istaaggii awoodi karaya hadduu istaagi waayo oo kursiga iskaga fadhiisto oo uu sidaa ku tukado salaaddii faralka ahayd waxba ma tukan waayo rukni arkaantii salaadda ka midoo uu kari karaayuu la iman waayey waxaanu kari karaynin waa ka dhacayaan wuxuu kari karaana kama dhacayaan hadduu istaagga awoodi karayo qayb ka mida laakiin aanu wada taagnaan karayn intuu awoodi karo ha la yimaado intaanu kari karin ha fadhiisto nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum haddaan amar idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya bacd alqiyaama hadduu awoodi karana dee waa inuu la yimaadaa wa faatuu minhum ma istatactum fattaquu allaha ma istatactum cumuumaadkaasay ka mid tahay marka waxaa la yidhaahdaa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur waa qaacida fiqhiya shayga la kari karaa kuma dhacaayo wax la kari kari waayo shaygaanad awoodi karayni ma galaafanayo midaad awoodi karto marka istaaggii haddaad awoodi karto waa inaad istaagtaa rukuucdii haddaad awoodi karto waa inaad rukuucdaa sidii caadigahayd u rukuucdaa waxaanad kari karayna waa kaa dhacayaan salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin saxaabigii cimraan ibnu xuseyn la odhan jiray uu xanuunsanayey bawaasiir baa ku sugnayd oo ku xumaatay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tukataa adoo taagan tuko fa in lam tastatic faqaacidan haddaad kari kari weydo taagnida xaalaad fadhida tuko fa in lam tastatic fa calaa jambin haddaad kari kari weydo fadhigana adoo dhinaca u jiifa tuko qadarka la awoodi karo waa in sideeda loola yimaadaa marka masaladaasi waa masale muhima dad fara badan baa laga yaabaa waxyaala ay kari karaan inay ka tagaan marka in laga tagana ma aha marka kursiga inuu iskaga fadhiisto ma ahee waa inuu qadarku awoodi karo la yimaadaa asalna ma ahayn kursigu ye dee fadhiga hoose asal ahaa hadda maarata marka sida fiicani hadduu marka waxa weeye sujuudda aanu awoodi karayn weliba waxa sii fiican oo uu fadhiga awoodi karay inuu fadhiisto hoos sida sii fiican wey marka taana saas yada ah weeyaan maya hadduu sujuudda awoodaayo waa inuu sujuuddii la yimaadaa sujuudda hadduu awoodaayo waxay noqonaysaa sujuuddii ka dhici mayso isagoo sujuuddii kari kara hadduu sujuudi waayo waxay noqonaysaa salaaddaasi asix mayso waa salaad la'aan salaad la'aan bay noqonaysaa dadka qaarkood waxaa dhici karta inay sujuudda iyo istaagga mid walba awoodayaan laakiin fadhiga uu fadhiisanayo ayaa rugagu dhibayaan dadka caynkaasoo kale waxay samaynayaan haddii ay awoodi karaan jilba joog oo kale inay markaa u fadhiistaan oo sidaa ay isku hayn karaan way samaynayaan haddii kale eh, oo ay dhici karto marka waxa weeye inuu markaa ruugga dhibaya inuu la kala baxo waa la kala baxayaa haddii taasina aynay u suuro geli karin wuxuu samaynayaa wakhtiga fadhiga ayuu kursiga oo daba yaalla uu ku fadhiisanaya markay sujuud noqotona dhulku ku sujuudaya hadday noqoto marka waxawe kursiga inuu ku fadhiista inay lagama maarmaan noqotay waa inuu marka sujuudda hoos waa inuu marka waxa weeye markaa u sujuudaa mar haddaan markaa foorarkii aan loo diidaynin kursiga isagoo iskaga tiirsan madaxa waa inaanu in yaryaro foorayn waa inuu xoog markaysa marka waxaan yani dee madaxiisa uu hoos ugu celiyaa inta u suuragalka inta u suuragalka waa inuu xoog ugu celiyaa hoos ugu celiyaa marka wuxuu yidhi e, tusallii qaa'iman waxaad tukanaysaa xaalaad taagan tahay maa lam tashuqa calaa asxaabik intaanad asxaabtaada dhibin waxaad tukanaysaa xaalaad taagan tahay taduuru macaha doonida waad la wareegaysaa marba waxa weyaan markaa geestay u jeesato ayaad la wareegaysa waxay culammadu markaa yidhaahdeen muraadku uga jeedaa waxay tahay yani qiblada ayaad markaa qaabilaysaa marba oo yani waxa weeye aad ula jeesanaysa waxay kaloo aqbali kartaa in la yidhaahdo iyada ayaad markaa waxa weeye marba meeshay kula jeesato aad sidii ugu raacaysaa waa arrin iska daruuriya taasi yani waxa weeyaan saa in la yidhaahdo marka faa'iide ziyaado oo ku sugani ma jirto macnahaas ay daahirka ku tahay in lagu xambaaro markaa saas aawadeed bay culamada qaarkood yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa inuu marba qiblada qaabilayo u jeesanayo geestay qibladu ka xigto khaas ahaan salaaddu hadday faral tahay haddaynay faral ahayn waxba laazim ma aha taas tii haddii la awoodi kari waayona faralba ha noqotee iyadana markaa dhibi kuma sugnaan wa ilaa fa qaacidan haddii asxaabtiisa markaa u dhibaayo ama aanu kari karin waxay noqonaysaa inuu markaa tukado fasalli qaacidan waxaad tukataa xaalaad fadhida tuko diyaaradda salaadda lagu tukanayana waxaa looga qiyaas qaadanayaa doonida salaadda lagu tukanayo waayo wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo wakhtigii saxaabada iyo taabiciinta wakhtigii salafka may jirin diyaaradii ma jirin marka xukunka salaadda diyaaradda gudaheeda lagu tukanayana waxaa looga qiyaasanayaa salaadda lagu tukanayo doonida gudaheeda marka hadduu istaag uu kari karo istaaguu ku tukanayaa hadduu kari kari waayona fadhiga ayuu ku tukanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk